asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii labaad ee kitaabka kitaabu altawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab ina alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruhu wanastahdiih wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina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 qawlu shaykh wa qawlihi wacbud allaha walaa tushrikuu bihi shay-a xaggi horey ku xidhantah yani kitaabu tawxiid wa kitaabu qawlihi tacaala wa kitaabu qawlihi tacala saas waa wa kitaabu qawlihi tacaala ilaahay oraahdiisii ayuu kitaab u yahay uu yidhi wacbud allaha ilaahay caabuda keligii oo walaa tushrikuu hala wadaajinina bihi ilahay shay-an waxna ha la wadaajinina shay-an min alashyaa wax uun kamida addoommadiisa ama makhluuqaadkiisa waxa ugu darina ilahi subxaana watacala hala wadaajinina maxalushaahidku marka ayadda waxaa la yidhahdaa aayat lxuquuq alcashara la yidhahda aayadda tobanka xaq sheegtay xaqa ilahay bay ka bilowday subxaana wa wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shaya wabilwaalidayni ixsaana wabidi lqurba walyataama wlmasaakiin wljaari di lqurba wljaari ljunubi wsaaxibi biljanbi wabni sabiil wamaa malakat aymaanukum ilaa toban xaq oo xuquuqda ilaahi subxaana watacaala uu addoommadiisa kuleeyahay ay ugu horeyso kadibna xuquuqda addoommadu dhexdooda isku leeyihiin ayuu ilahi subxana wa aayadda ku sheegay marka waxaa la yidhahda aayat lxuquuq alcashara maxalushaahidku waxa weeye tawxiidka meeshay calaaqada kala leedahay wacbud llaha walaa tushrikuu bihi shay-an wey shay-an taas waxaa la yidhahdaa waa nakira fii siyaaqi nahyi culimada usuululfiqiga waxaa la yidhaahdaa waa min alfaad alcumuum wax ay ka tagtay ma jiro shay-an min alashyaa saan xaggan kusoo marnay markaan ka hadlaynay xikmadda loo abuuray addoommada wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun lishayin min alashyaa looma abuurin ila licibaada istisnaaga mufaraqa tanna sidoo kale wey waa nakiro caam aho waxaasi ama waxyaalaha ilaahay uu jeceliyo addoommadiisa uu jeceliyo ha noqdeen sida awliyada iyo rususha iyo malaaigta iyo ama uu kuwa uu nacib ha noqdeen ama kuwa jamaadaadka ha noqdeen shay-an min alashyaa wuxuu doonay ha noqdeen ilaahay subxaana watacaala xaquu leeyahay cid kale ha ka siinin saasay aayaddu ayay tilmaamaysa marka aayadihii hore un bay la macno tahayo dadka tawxiidka ku boorinaysay waxay tilmaamayaan aayaduhu oy kulligood isugu wada diishubanayaan labada tiiree tawxiidku ka kooban yahay ruuxu hadduusan diidin cid walboo ilaahay kasoo hadhay subxaana wa tacaala ilaahay keligiina uusan wax u ogolaanin tawxiidkiisu ma dhamaystirna bal inuu dhamaystira iska badaaye tawxiidu ma lahaba wax muusan la imaanin waa inuu ilaahayna uu ogolaado wuxuu leeyahay waxaa ilaahay uu ogolaadayna cid kaloo dhan waa inuu ka qadiyo cid kaloo dhan waa inuu diido wuxuu dooniba ha noqdeen macna saas weyaan maxaa yeele ilahi subxaana watacaala nimankii ree qureysheed iyo carabtii gaalada ah ee nabiga loo soo diray salawatullahi wasalaamu aleyh nabigu la dagaalamay wuxuu ilahay ku tilmaamay wamaa yuminu akaruhum billahi ilaa wahum mushrikuun intooda badani ilaahay ma ay rumaynayaan ilaa iyagoo ilaahay u shariigyeelayo samada yaa idinka yirsaaqay allah ujeeda yani waxa weeyaan carshiga yaa iska leh ilaahay baa iska leh yaa adduunka maamula ilaahay baa maamula taasay dhankaasay iimaan ka lahayaan laakiin dhankii cibaadada iyo wixii iyagu ay la imaanahayeen ilahay waxay usii marayeen subxaana wa tacala makhluuqaadkiisa qaar ka mid taa way midda marka ay gaalada ku noqdeen marka laabudda min alihbaat walnafyi macan waa in si wada jir ah waxna ilahay aad u ogolaato subxana wa tacala xuquuqdiisa iyo khasaa'istiisa islamarkaana haddana cid kaloo dhan waa inaad u diido macnaha sidaa haddii uusan ruuxu ula imaanin tawxiid male wey wa qawlihi tacaala buu kitaab u yahay qul tacaalw atlu maa xarama rabkum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay-a qul waxaad tidhahdaa nebigu tacaalow kaalaya atlu aan akriye maa xarama wixii uu xarimay rabbukum rabbigiin calaykum dushiina uu ka xarimay aan idiin sheegay kaalaya anlaa tushrikuu atlu waan akriye calaykum dushiina anlaa tushrikuu inaydan shariig yeelin oydaan la wadaajinin bihi ilaahay shay-an waxba inaydaan la wadaajinin ama wasaakum alla wuxuu idiin dardaarmay anlaa tushrikuu inaydaan la wadaajinin bihi isaga shay-an inaydaan wax kale oo makhluuqaadkiisa ka mid a aydaan wax ugu darin wa bilwaalidayni wawasaakum wuxuu idiin dardaarmay an tuxsinuu inaad u samafashaan bilwaalidayni labada idin dhalay ixsaanan samafal walaa taqtuluu inaydaan dilin awlaadakum caruurtiina inaydaan dilin ayuu alla idin dardaarmi min imlaaqin faqri daraadi gaajo iyo faqri inuusan idinku bixinin carruurta inaad iska laysaan maxaa yeelay naxnu annaga ayaa narsuqukum idinka idin biilayna iyo wa iyaahum iyagaba iyagana aada u cabsanaysaan iyo idinkaba annaga wax idin siinayna walaa taqrabuu baa laydiin dardaarmi ha u dhawaanina alfawaaxisha dembiyada waaweynee foosha xun maa dahara waxa muuqda oo minhaa dembiyadaa ka mid ah ha u dhowaanina wamaa batana iyo waxa qarsoonba qaarka lagula ogyahay iyo qaarkaad adigu gooni aad u qarsanayso labadaba daaya oo joojiya walaa taqtuluu ha dilina annafsa naf ha dilina allatii nafsaad naftaasoo xarama allahu ilaahay uu xarimay qatlahaa dilkeeda nafta ilaahay dilkeeda xarimayna ha dilina ila bilxaqi gar inaad ku dishaan mooye gardarraha ku dilina dalikum kiinaa lasoo tilmaamay iyo arrimaha lasoo sheegay ayuu wasaakum alla uu idiin dardaarmi bihi isaga lacalakum tacqiluuna si aad u fahamtaan si aad ilaahi subxana wa tacaala ujeedadiisa iyo wuxuu idinka rabo u garataan ayadan marka saddexda aayadood ee ka dambaysa iyagana waxaa kusoo arooray toban tashriic iyo toban xugum oo ilaahay subxaana watacaala uu qaarna addoommada amrayo qaarna ka reebayo waxay ka mid tahay ayadaha qur-aanka ugu kulmin badan waxyaalaha manhiyaadka ee ilaahay uu reebaya subxana watacaala iyo ma'muuraadka waxay ka bilowday sidii aayadihii hore oo kaleeto ilaahay keligii ha la caabudo cid kale yaan wax loogu darin oo ayaan lala wadaajinin maxaa yeelay shirkigaas iyo wadaajintaa ilahay wax lala wadaajinayo camal kale oo dhan bay baabi'in haddaad si kasta u cibaado badan tahay oo u salaad badan tahay oo u soom badan tahay oo u sadaqa badan tahay oo dadaal kastoo badan aada bixiso ha yeeshee tawxiidku kaa khariban yahay wax lagaa aqbalayo maba jiraba wax lagaa yeeli waa hal lagu lisay dadaalkaagaas maxaa yeelay ilaahay baa subxaana wa tacaala waxa uu ku leeyay rususha markii laga soo warramay walow ashrakuu la xabita canhum ma kaanuu yacmaluun haddii ay ilaahay cid kale wax la wadaajin lahaayeen wax alla waxay la yimaadeen oo dhan waa daadan lahayd waa hooban lahaydoo yani dabayshaa la raacin laha waxba uma oolayi tawxiidku wuxuu weel u yahay ama asaas u yahay dadku camalkay samaynayaan haddaadan weelkii marka hore diyaarinin camalka dabaysha unbaa qaadani waa inaad weelkii diyaariso marka kadib weelkii aad ku rido wax hadduusan ruuxu tawxiidka saxanin wax laga aqbalaya ma jiro dadaal kasta uu la yimaado macnaha waxaa kaloo kutusi qawluhu tacaala walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluka ilahi subxana wa tacala wuxuu ku leeyay nebigiis waxaa laguu sheegayaa adiga iyo kuwii kaa horreeyey ee nebiyada ahaa intaba waxaa loo idiin sheegayaa haddii aad ilaahay cid aan ahayn aada garab dhigtaan oo wuxa uu leeyahay wax ka siisaan camalkaaga oo dhan baa daadan kuwa khasaarayna kamid baad noqon baa lagu yidhi nabiga salawatullahi waslamu caleyh waa halis marka wax saalan maaha haddaad u waan iska cibaadaysano waan soo jeediyo salaatuleyl baan badin oo tawxiidkana lagu kari waayo warkaana tawxiidka baro oo waxaan kaati waa shirkiga iska daa oo qubuurahan jooji oo ilaahay keyrkaa daba ordisiiso daa salaad kasta badi waxba lagaa yeeli maayo isku lugoyn waxoogaa yaroo tawxiid wata ayaa kuu dhaamay intaasoo dhan macnaa saas marka aayaddu waxay tilmaamaysaa an laa tushrikuu bihi shay-an ilaahay cid kale ha la wadaajinin waxyaalaha layaab kale waxaa ka mid diinta asalkeedii noocaa ahaa ee diintoo dhanba gundhiga u ahaa iyada la-aanteedna ilaahay subxaana wa tacaala uusan camalba aqbalin samaawaadka iyo dhulka iyo kutubta iyo rususha kulli ujeedada laga lahaa waxay ahayd litaxqiiqi tawxiid tawxiidka in la taxqiijiyo oo addoommada ilahay keligii lagu xidho subxaana wa tacaala cid kaloo dhanna laga gooyo mabdi-ii nooca ahaa yaa sidii dadka loogu dirahayey oo loogu dirahayey oo loogu dirayba waxay noqdeen dadki inay ka didaan haddii aayado tawxiidii ka hadlayo iyo wadaad tawxiid ka hadla maqliyo kitaab tawxiid iyo waaba la carariba yani taqriiban waxaa loo ekaaday sidii gaalada ilahay ku sheegay subxaana wa tacaala waidaa dakarta rabbaka fi lqur'aani waxdahu wallow calaa adbaarihim nufuura haddaad kitaabka ilaahay keligii ku sheegto oo ay ka waayaan laata iyo cize iyo manaata iyo hadday waayaan oo ilahay keligii un adoo sheegsheegahaya ay ku maqlaan way daba jeedinoo way carari bu alla yidhi subxaana wa tacala waidaa dukira allahu waxdahu shmuazat quluubu aladiina laa yuminuuna bilakhira waidaa dukira aladiina min duunihi idaa hum yastabshiruun haddii ilaahay keligii la sheego oo ilahay keliya hala caabudo la yidhahdo oo ilahay kitaabkiisa hala qaato la yidhahdo oo ilaahay keligii addoommada ha ku xiblaadeen la yidhahdo oo waxa kaloo dhan daaya la yidhahdo kuwa aakhare iyo ilaahay aan rumaysnayn qalbigooda wuu didi oo wuu qaban dhacyoon oo ka raalli noqon maayaan oo way carari uma adkaysan karaan haddiise laakiin waxyaalo kale la sheegsheego oo la yidhaahdo laatana waa lasii mari karaa cizana waa lasii mari karaa waxyaalo badan baa ilaahay loogu sii dhawaan karaa awliyadaa loo sii mari karaa amwaadaa loo sii mari karaa sheekh hebel baa wax tari kara saa haddii la yidhaahdana way ku dhagaysan oo way soo fadhiisan oo qalbigoodaa ku farxi oo way ku raaxaysan heerkaasoo kalea dadkii la gaadhsiiyey sidii loogu dirayey tawxiidkii ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa uu kaga hadlay sunnada nabigana sal ly wasalam kusoo arooray marka waa arrin halis waay jahli baa u badan waxaa dadka heerkaa gaadhsiinay marka dardaaranka koowaada ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo jeedinaya waxa weeyaan keligay igu xidhnaado keligay iyo acbudo oo waxyaalaha kale oo dhan waxba ma karaan iska daaye talabaadi waxa weeyaan dardaaran waalidiintii baa laga dardaarmay sida aayaddii hore waqadaa rabuka an laa tacbuduu ila iyah wabilwaalidayni ixsaana tanna waxaa lagu xijiyey wabilwaalidayni ixsaana labada waalid usabafala waxaa lagu xeshiiyey caruurta yaryarka halaynina faqri aad ka cabsanaysaan daraaddeed faqri idin haysta daraaddii caruurta halaynina maxaa yeelay idinku biilkooda iyo waxsiintooda gacantiina kuma jirto ilaahay baa subxaana watacaala abuuray allihii abuuray ee afkooda dilaaciyey baa ugu talagaloo u qorsheeyey siduu wax u siin lahaa marka maxaad u dilanaysaan maxaad ugu qoonsanaysaan nafta saasaa lagu leeyay caadadoodaa waxay ahayd caruurta yaryarka ah ayay dili jireen rag iyo gabdhaba maxaa yeele waxay ka cabsan jireen caruurtan hadday kugu badato amaad wax u weydaa oo waxaad siisa weydaa oo intay kugu gaajoodaan adiga lafahaagiiba ay ku galaabtaan oo faqri kugu dhaca saas daraaddeed bay dhihi jireen waxoogaa yar soo reebo inta kale iska la aakharo u dir waa sida haddaba la sameeyo wey barnaamijkan la yihahdo macnaha waxa weeye yani qorshaynta qoyska ay ku magacaabaan oo kaleeto an caruurta la yareeyo oo la xadido maxaa yeelay sanadka laba kun haddii la dhaafo adduunka cuntadaa yaraanaysa hadday cuntada yaraatana maxaa dhici dad badan baa wax la-aan kusoo dhici doona sidaa daraaddeed si adduunka waxa dalagga kasoo go-aya iyo dadka laysula ekeysiiyo waa in caruurta la jaro oo qaar calo uurka lagu soo dilo oo marka horeba laga dagaalamo intaasoo daawo iyo intaasoo wax lasoo saaro oo sun badan carruurta lagu laayo waa qorshahaas oo kale wey nasiib waxmo waxa ah mabda'aasi eh, dad badan oo maskaxda lagaga duulay oo muslimiinta kamid ah ayuu ka dhaadhacay markaasa waxaad arkaysaa waxay la socdaan war caruurta iska yareeya war carruurtaa iska yareynaya badiya ilahi baa subxana wa tacala wax idinku waxma siisaan marka caruurtay leyn jireen gabdhahana si gooni iyaga waxay u leyn jireen khashyat alcaar ceeb amay kuusoo jiidaan na way jireen gabdhaha gaan gooni ahaan way xabaal nololin jireen marka halkan ilaahi subxaana watacaala wuxuu ka cabiray min imlaaqin imlaaqa faqriga la yidhahda fii suurati lisrana waxaa laga cabiray khashyata imlaaq khashyata imlaaq waxay kala tahay min imlaaqinta waa faqri markaa haysto faqri markaa haysto oo haddayba gaajisa yihin khashyata imlaaqna hadda way roon yihiinoo waxbay haystaane laakiin gadaal dambey ka cabsanayaan ama intani ku dhaaftaayo dib dambe faqri kaaga dhacow saa daraaddeed ba oo caruurtan daraadood faqri ay kusoo jiidaan saa daraaddeed baa midda dambe ee faqri carruurta daraadood faqriga ay uga cabsanayeen yaa waxaa la hormariyey caruurta risqisiintooda naxnu narsuquhum wa iyaakum iyagan aada isleedihiin amay faqri idiin soo jiidaan annagaa wax siinayn idinkana annagaa wax idin siinayn halkan oo faqri joogo oo markaa iyagiiba haysta ay ka cabsanayaan ayagaa laga bilaabay waxaa la yidhi naxnu narsuqukum wa iyaahum idinkan annagaa wax idin siinayn iyaga aad u cabsanaysaan annagaa wax idin siinayn annagaa wax siin saasuu ilahi subxana watacala uley markii carruurtii laga dardaarmay leyntooda ayaa waxaa haddana laga digay oo ilahi subxana watacala adoomada uga digay dunuubta waaweyn ee fawaash fawaaxishta waxaa la yidhahda dembiyadu way kala waawenyihiino kuwa ugu waaweyn ee caqlan wa sharcan u foolxun caadatan baa xataa dadka aan diinta lahayn ayaa dhibsada sida maalan aada waxaa magacaas oo kale u qaata zinada zinada aada loogu isticmaala faaxishada ama ha qarsoonaato ama ha muuqato oo wax dadka hortooda aad ku samaynayso lagula ogyaha ha noqdo ama wax aad la dhuumanaysa ha noqdee labadaba ka taga oo ha u dhawaaninaba waa lalehy subxana wa tacala u fiirso tacbiirka uu qur-aanku ka cabiray walaa taqrabuu baa layidhi laa tafcaluu lama dhihin waxaa u dhexeeya ha samaynin iyo ha u dhawaanina sooma kala foga ha samaynin haddii lagu yidhaahdo macnaha waad ka ag warwareegi kartaa wey waad ka ag dhawaan karta laakin haddii lu yidhaha ha u dhawaanin macnaheedu waxa agtiisaba ha soo mari waay inaad samayso iska badbaaye ha u dhawaanina waxay marka tilmaamaysaa wasiilooyinka iyo jidadka iyo asbaabta ku gaadhsiin karta xataa ka fogow sadu baa la yidhahdaa waa masalada loo xarimay haweeneyda fiiradeeda maxaa yeelay waa jid faaxishadii ku gaadhsiinay nin iyo haweeney maxram aan isu ahayno ajaanib kalaa inay guri iskula gooni noqdaan waa min baabi sadi daraa'ic walaa taqrabuudaw waxaa ood weyn laga sii samaynaya oo dhacan laga sii dhigahaya zinadiisi aan loogu dhacin intaasoo taxadar baa laga sii samaynaya walaa taqrabuuda haweenaydu inaysan maxraam la-aan safrin marka la amray ayadana taasaa taxadar laga samaynaya walaa taqrabu waxaa wax alla wixii arrinkaa keeni karoo dhan ha laga fogaado ta kaleeta waxaa ilaahi subxaana wa tacaala iyadana uu reebay in la dilo nafta dilkeedu xaaraamta yahay ilaa in gar lagu dila mooyaane nafta dilkeedu uu xaaraam yahay waa dhowr nafood wey nafta muslimada ah ruuxa muslimka a naftiisu waa xaaraam iyo nafta gaalka dawladda muslimiinta ku hoos nool ee jizyada laga qaaday ee diniga la yidhahdo isagana naftiisu waa xaaraam iyo nafta mucaahadka ninka muslimiintu ay ballanta kula jiraan ee gaalka ah laakiin muslimiintii iyagaa ballan ka dhexaysa heshiis baa ka dhexeeya dilkooda iyagana naftaasi muxaramo wey xaaraam wey iyo nafta gaalka musta'manka ah ee nabadgelyada ay siiyeen muslimiintu wadankuu ka ganacsanaya tijaaru qaadanaya maalan diinta inuu dhagaystu rabaa maalan dhakhtar buu uyimid maalan iyo isbitaal oo kale nabadgelyaa la siiyey muddo kooban kooban baa nabadgelye la siiyey intaasoo dhan intaasoo gaal iyo muslimiintoo dhan diigoodu waa xaaraam dilkooduna waa xaaraam nafta ilaahay xarimo wey waxaa lagu dili kara un gar wey xaq xaqa waxaa la yidhahdaa shay sharcigu ogol oo waxyaalaha lagu dili karaa waxaa ka mid a ah masalan nafta muslimadaa sida xadiidka cabdullahi bin mascuud kusoo arooray laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaha ila allah waana muxamadan rasuulu llah ila biixda halaat asayibu azani wannafsu binnafsi wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaca ruux maalan isagoo guur hore u dhacay yuu zinaystay dhagax baa lagu dili naftiisu waa banaanta markaa in la dilo oo sharcigaa baneeyey waa gar markaa dilkiisu naf buu dilay kale qisaas baa loo diliyo waa gar diintiibuuba ka baxay wuu ridooday sharcigaa qabanoo markaa sharciaan baa loo diliyo dilkiisu waa gar inuu sharcigu ogolaado mooyaane si kale ha u dilin wy maana dunuubta waaweyn bay ka mid tahayo nabigu sal alay slam waa ka xadiidka saxiixa ku odhanaya lazawalu dunya ahwanu cala allahi min qatli muslim adduunyada kulli inay baaba'do yaa ilaahay kala fudud subxaana wa tacaala ruux muslima dilkiisa adduunkao dhan inuu tago yaa ilaahay u dhaanta naf muslimoo dilkeedu xaaraam yahay in la dilo macna ayib markaas kadib baa ilahi subxana wa tacala wuxuu yihi arrimahaasi waa arrimaha ilahi subxaana wa tacaala uu idiin dardaarmayo ee la doonayo inaad fulisaan qul waxaad tidhahdaa nebigow tacaalow kaaleya atlu aan akriyaa maa xarama wixii uu xaaraameeyey rabbukum rabbigiin calaykum dushiina idinka xaaraamay yani waxyaala uusan ilahay ka xaaraamaynin bay ku agwarwareegi jireeno wax badanoo ilahay u xalaaleeyay iska xaaraamaya markaasa war waxa u kaadiya waa xalaal bay yihiin wax ilahay xaaraameeye haddaad doonaysaan kaaliya waa laydin sheegi waxyaalaha ilahay xaaraameeye waa kuwa atlu ama wasaakum wuxuu idiin dardaarmay alle anlaa tushrikuu inaydaan u shariigyenin la wadaajinin bihi alle shay-an cid kale inaydaan wax ugu darin waa xadda koobaad ee addoommada ilahay kuleeyay subxana wa tacaala waana min acdami alxuquuq waay wa bilwaalidayni wa an tuxsinuu baa laydin dardaarmay inaad samafashaan bilwaalidayni labada waalid ixsaanan samafal walaa taqtuluu hadilina baa laydin dardaarmay awlaadakum caruurtiina dilina min imlaaqin faqri iyo gaajo daraaddeed ha u dilina naxnu annaga ayaa narzuqukum idinka wax idin siinayna wa iyaahum iyo iyagaba annagaa idin diilayno wixiina horay loo qorsheeye wayna idin soo gaadhaye taawsood ka walwalaysaan carruurta ha u dilina walaa taqrabuu ha u dhawaanina alfawaaxisha dembiyada foolfoosha xun waaweyn ha u dhowaanina maa dahara waxa muuqda oo minha fawaaxishta ka mid iyo wamaa batana waxa qarsoon in midna ha u dhowaanina walaa taqtuluu ha dilina annafsa nafti ha dilina allatii naftaasoo xarama allahu ilaahay uu xarimay dilkeeda uu xarimay ilaa bilxaqi inaad gar ku dishaan mooyaane shay sharcigu idiin ogolaaday inaad ku dishaan mooye dalikum kiina oo arrimaha lasoo sheegay wasaakum idiin dardaarmi alla bihi isaga lacalakum tacqiluuna si aad u fahamtaan ilahay subxaana watacaala waxau idinka rabo walaa taqrabuu baa laydin dardaarmi ha u dhawaanina maala alyatiimi agoonka xoolihiisa ha u dhawaanina ila billatii ila bilkhaslati arrintii inaad ugu dhawaataan mooye allatii arrintaasoo hiya iyaduba axsanu ugu wanaagga badan arrinta ugu wanaagga badan ee iyagoo maslaxada iyo danta ugu jirto inaad ugu dhawaataan mooye si kale haba ugu dhawaanina xataa yabluqa ilaa uu gaadho agoonku ashuddahu xooggiisa ilaa uu gaadho wa awfuu si dhammaystiran u fuliya oo buuxiya alkayla beega iyo walmiisaana miisaanka bilqisdi cadaalad laa nukallifu ma kalifayno nafsan naf ku kalifi mayno ilaa wascaha karaankeeda mooye waidaa qultum haddaad hadashaanna facdiluu cadaalad sameeya walow kaana haba ahaado almaquulu lahu ruuxa hadalka aada u leedahay daa qurbaa mid qaraabo u saaxiiba ah haba noqdee mid aada xigaal oo isxigtaan haba noqdee cadaaladaad abaar way adiga cadaaladaad aad wa bicahdi illaahi ilaahay ballankii aada la gasheenna awfuu ka soo baxa dalikum kiinaasu wasaakum idin dardaarmi bihi isaga alle kaasu idin dardaarmi lacallakum tadakaruuna si aada u waana qaadataan waanada saaad u qaadataanoo bal dib isugu laabataan ood u waatoontaan waxaa lagu daray agoonta xoolaheeda ha u dhawaanina ilaa inaad ugu dhowaanaysaan iyaga maslaxadooda iyo dantooda mooyaane bilatii hiya axsan waxaa laga wadaa markaad agoonta xoolaheeda u dhowaanayso waa inaad iyaga u danaynaysa adigu aada ku danaysanayn iyaga u danaynaysa waxaa laga wadaa masalan xoolihii baad u kobcinaysaa waad u ganacsi iyo rogrogid baad ugu samaynaysaa waxbaad uga soo saaraysaa waa bilatii hiya axsan waad u xifdinaysaayo waad u ilaalinaysaayo meel baad u dhigaysaa waa bilatii hiya axsan xataa waxay culimmadu leeyihiin laba arrimood xataa haddaa isqabtaan matalan xoolihii agoontu ruuxu wahayaa oo ganacsigu ku wadaa laba arrimood waxaa usoo baxay laba xaaladoodoo faa'iidada laga helaya kala fiicanta waxaa waajib ku ah middaa faa'iidadeedu ay badan tahay inuu xoolaha agoonta geliyo taa faa'iidadeedu ay yar tahayna xaaraan bay ka tahay maxaa yeele dilati hiya axsan ta ugu wanaaga badan baa leeyihi xataa dhowr xaaladood oo kale wan wanaagsan hadday jiraan ta ugu wanaag badan baad marini saasaa waajib uga awe ah mana saasaa marka loogu samaynaya ilaa uu xooggiisa ka gaadho xataa yabluqa ashudda waxa weeye kamaalu lcaqli kamaalu lquwa alcaqliya walquwa aljasadiya la yidhahda xoogiisa jirka iyo xooggiisa caqligu ilaa uu ka dhammaystirmo oo markuu xoogaysto caqligiisuna bislaado taqriiban jismiyanna uu xoogaysto caruurnimada ka baxo qaangaarka weeye markaa xoolaha waa lagu wareejin agoonka laakiin hal shardi oo kalea ku jiro waa in la imtixaano wabtalu lyataama xata ida balaguu nikaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum waa in la imtixaano oo bal la fiiriyo lagu tijaabiyo inuu xoolaha maamulkooda yaqaano si fiican u maamuli kariyo inuusan aqoonin markii xoolahana maamulkooda uu garanayo caqligiisuna bisilyaho dhamaystiran yahay jismiyana uu xoog badan yahay markaasaa xoolaha lagu wareejinaya inta hore kaleeto dhan waa laga haynaya maslaxadoodi iyo dan iyaga loo danaynaya loo haynaya maana si kale xoolaha agoonta ugu dhawaanina kadib baa waxaa laga hadlay arrimaha dhaqaalaha suuqii baa loo yimid ila diinta islaamku waa shay kaamil ah wey hadday tawxiidka ka hadasho oo guriga ka hadasho oo reerka ka hadasho xuquuqda ka hadasho suuqii dayn mayso suuqaa laysla soo galay markaad suuqa ganacsanaysaan si buuxda beega iyo miisaanka si cadaaladi ku jirtaiyo garsoor ah dadka ugu miisa saad adiguba u jeceshahay in lagugu miiso ugu miis shaygaad adigu jeceshahay in lagaa iibiyo dadka ka iibi saas way macnaha si cadaalad ku sameeyo jawrka ka taga way macnaha joojiya saasuu ilahi subxana wa tacala ina baraya ayib kadib baa waxaa la tilmaamay ruuxu intuu dadaalo dadaalkiisoo dhan bixiyo ayaa haddana laga yaabaa inuu khaldamo ila waa binu aadam waa khataa baashi adoo buuxi isle baa laga yaaba haddana ina kaa dhimanto adoon ogeyn taasoo kaleeto xilkeedu kuma saarno waa lagaa dhaabdhaafay laa nukallifu nafsan ilaa wuscahaa inta karaankaaga ah iyo awoodaada ah unbaa lagugula xisaabtami taas ka dadaal marka maxaa yeelay ummaddaaba lagu halaagay suuqaasoy cadaalada ka tageen yaa ilahay ummad ku baabiiyey subxaana wa tacaala ummadihii hore ka mid a ah. kadib baa waxaa ilahi subxaana wa tacaala uu sheegay hadalka ficilkii haddii la yidhi cadaalad sameeya ayaa haddana la yidhi qawlka oraahdana cadaalad iyadana sameeya markaad hadlaysaan runta ku dadaala haddaad marag furaysaan oo markhaati kacaysaan cadaalada ku dadaala oo cadaaladda ha ka tegin xataa ruuxa aad u markhaati kacaysaanee hadalku u dhacayo xigaalkaaga iyo qaraabadaada haba noqdeen cadaaladu qaraabo male cadaaladu sideedaba qaraabo male walow calaa anfusikum aw ilwaalidayni walaqrabiin aayadda kale waatay ahay xataa hadday noqoto inaad ku markhaati kacdo naftaada iyo waalidiinta iyo xigaalkaaga cadaalada dhankeeda istaag xagga cadaalada mar xataa ruuxa kaasoo soo horjeeda eed ku markhaati kacaysaayo cadowgaaga haba noqo walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdiluu icdilu huwa aqrabu litaqwa dad cadaawad idinka dhaxayso cadaawaddaa idinka dhaxaysaysan kugu xambaarinaa cadaalada ka tagto cadaalada ku dadaala bu alla yihi subxana wa tacala ama shisheeye ha noqdo ama sokeeye ha noqdo ama cadowgaaga ha noqdo ama saaxiibka ha noqdo cadaalada ha ka tegina saasuu ilahi subxana wa tacala ina faraya maxaa yeele diintani waa diinul cadaala oo ma taqaano waxyaalaha xeerintaasoo dhan ma taqaano xeerintaa kaleo dhan ma taqaano nabigeena salawatulli wasalaamu calayh waa kii dhihi jiray wladii nafsu muxamadin biyadihi low ana faatimata binta muxamadin saraqat laqaطca muxamadu yadaha sal llahu alayh wasalam walle allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay haddii faadumada ina maxamed ah waa gabadhiisa ay xadi lahayd maxamed baa gacanta ka goyn lahaa buu nabigu yii salawatulli waslamu caleyh iska badaa cid kale faadumadii ina maxamed ahayd haddii fardan wa taqdiiran kaba soo qaade xaashaaha haddiise lagaba dhigaba inay xumaani ka dhici lahayd looma daayo cidda weliba ka goyn lahayd shisheeye mehe waa aabaheed diinta cadaaladeedu sidaa tahay sheegasho ma sheegasho mehe waa shay dhab oo macnaha waxa weeyaan jiro ilaahay subxaana watacaala cahdigiisa iyo ballantaad la gasheenna oofiya oo ka soo baxa ballantaa ilaahay lala galay subxana watacaala waxa weeye waa ina isaga la caabudo oo sharcigiisa la qaato addoomo loo noqdo ilaan ballantaa horaan u qaadnay maalintii aan ku jirnay sulbu aadam nabiy aadam dhabarkiisa intaan ku jirnayba iyo ilaahay ina ururiyeyo ballantaasi waa ballan aan guddoonsana wey ammaano aan qaadna wey inaan ilahi subxaana watacaala aan ku xidhanno sharcigiisa qaadano isaga caabudno ballantaydii aan idinla galay ka soo baxa aniguna markaa ballantii baan idiin fuli wey maana sida aayadda kale kusoo aroortay ballantii haddaad ka soo baxdaan idinkana tii ilahi subxana watacala idin qaaday baan laydin fulin saasuu ilahay idin dardaarmaya subxana watacaala si aad yani waxway u waantoontaan walaa taqtuluu hadilina annafsa walaa taqrabu ha u dhawaanina maal lyatiim agoonka xoolihiisa u dhawaanin agoonka waa intuu yaryahay intuu yaryahay ilmuhu uusan qaan gaadhin baa agoon la dhaha soomaalida labaatan jirka agoonka u taqaana sax ma aha labaatan jir agoon ma aha mar hadduu ilmuhu qaan gaadho agoon waa ka baxay sidaas wey axkaam kalu qaadano xoolihiisa sidaa ku tasarufiya xoolihiisu xoolihii agoonta waa ka baxayaano yani meel kalu maraya markuu qaan gaadho laakiin intuusan qaan gaadhin yaryahay wey marka agoonka la yihahdo macana walaa taqrabu ha u dhawaanina maal alyatiimi xoogaha xoolaha agoonka ha u dhawaanina ilaa bilatii tii inaad ugu dhawaataan mooyaane xaaladii allatii taasoo hiya iyadu axsanu ugu wanaaga badan xataa yabluqa ilaa uu gaadho ashuddahu xoogiisa ilaa uu gaadho ilmahaas oo marka inta imtixaan lagu sameeyo la tijaabiyo haddii tijaabadaa ay kasoo baxdo inuu xoolaha maamuli yaqaano si fiican ugu tasarufi yaqaano markaasaa lagu wareejin wa awfuu dhamaystira alkayla beega waa wax wax lagu beegiyo waxaad beegaysaan si dhammaystiran dadka ugu beega wlmiizaana iyo miisaanka waa waxyaalaha la miisaama iyagana bilqisdi cadaalad iyo si garsoor ku jiro iyadana u beega oo u fuliya laa nukallifu ma mashaqaynayno ma kalifayno nafsa naf ilaa wascahaa karaankeeda mooyaane waxaa laga wadaa intaa dadaashaa laga yaaba haddana inaad khaldanto khaladkaas laguma haysto khataa kaa dhacay bacda dadaal kadib laguma haysto maanaa waidaa qultum haddii aad tidhaahdaan haddaad hadlaysaan facdiluu cadaalad sameeyo garsoor sameeye walow kaana haba ahaado almaquulu lahu hadalka aad leedahay cidda aad u leedahayd ugu hiilinaysa haba noqdo daa qurba mid qaraabo u saaxiiba midaad xigaaltihiin haba noqdee xigaalnimadu yaysan ku qaadin waxba kuu tari maysa wabicahdi illaahi ilaahay ballankiisana awfu oofiya dalikum kiinaas ayuu wasaakum ilaahay idiin dardaarmi bihi isaga lacalakum tadakaruuna si aad u waana qaadataan dardaarankii ilaahay baa socdee wawasaakum alla wuxuu idiin dardaarmi ana hada kani siraatii jidkaygii wey mustaqiiman xaal uu toosan yahay ee fatabicuuhu raaca oo qaada walaa tattabicuu ha qaadinoo ha raacina assubula jidadka jidadka yaryarka ah oo fatafaraqa ay idinla kala tagto jidadkaasi bikum idinka can sabiili jidkiisii weynaa ay idinkala kala tagto jidkii weynaa ay idinka leexiso dalikum kiinaasu wasaakum alla idiin dardaarmay bihi isaga lacallakum tattaquuna si aad ilahay uga cabsataan subxana watacala waxaa lagu khatimay dardaarankii oo dardaaranka tobnaad ah sagaal dardaaran baa inoo soo hormaray kii tobnaad wey waxaa lagu khatimay dardaaran ilaahay diintiisa uu inoo dardaarmay kaasi waa jidkaygii toosnaaye qaada oo mara jidadka yaryarkay ka leexdana iska jira haddaad jidadkaa yaryarkaa qaadaan jidka ilaahay bay idinka leexin wayna idin qaybin markaad midaysnaydeen kadib saasaa layna leeyahy jidkaa weyn marka waa jidka islaamnimada wey waa islaamnimada waa kitaabka iyo sunnada nabiga sal alay waslam iyo camalkii salafka jidkaasaa jidka weyn ah jidadka yaryarkee ka leexleexdee soomaalida ay tidhaahdo wadagoodirka somaad arag jidka yani dadku qaade ee xooluhu qaadaan ee baabuurtu qaadaan jidad yaryaroo waxaa jira luuqluuq aho hawdka ku leexda jidka hawdka ku leexda suu socdo u wuu baabiya ugaa dhaamarta goodirka iyo baciidka iyo waxaas dadka ka cararhayaa mara jidadkaasi marka way baabiya way soo afjarmi say ku wadaan ku wadaan ku wadaan bay meel xidh a ah ku gelinayaan jidadkaa yaryarka ah ee wada goodirta ah ee jidka weyn ka leexda ha marina ee iska jira waay jidka weyn marka waa islaamnimada weyn jidadkaa yaryarka ahee laleeyahay iska jirana waa mabaadi'da kale ee islaamka aan ahayn sida matalan yani mabaadi'dii islaamka khilaafsan yahuudiyada iyo nasraaniyada iyo adyaantaa kale caadaadka bulshooyinka qaarkood dhaqanka ay ka dhigtaan oo kale maalan duruqda suufiyada oo kaleeto iyo manaahijta mubtadacada iyo macnaha waxa weeyaan kulligood waxay soo gelayaan suburkaasay soo gelayaan jidkaa toosan buu ilahi jiray subxana wa tacala nabiga waxaa ka sugan salawatullahi waslamu aleyh xadis imaam axmed uu warinayay nasaa iyo darimi ibn abi xaatim xaakim oo saxiixa cabdullahi bn mascuud baa nabiga ga warinayay wuxuu yihi khata rasulla sl lay slam khatan biyadihi uma qaala hada sabiil llahi mustaqiima uma khata khutuuta can yamiini dalika alkhati wa can shimaalihi uma qaala hadihi subul laysa minha sabiilu ila wacalayhi shayطaanu yadcuu ilayh uma qara'a waana hada siraatii mustaqiima faاtabicuuh wla ttabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili ayadda ku fasiray nabigu jeexdin dheer buu u jeexo weyn jeexdinta hareeraheedana wuxuu ka jeexay jeexdimo kale oo yar yar ah jeexdintii weyneyd buu marka intuu farta saaray buu wuxuu yidhi kani waa jidkii ilaahay ee toosnaa weye jidadkaa yaryarkee ka leexanaya midigtaiyo bidixda u leexanayana jid walba shaydaan baa taaganoo dadka ugu yeedhaya buu nabigu uri salawatullah waslamu calayh markaasuu aayadan akriyey wa ana hada siraatii mustaqiiman fattabicuuhu walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili marka mabaadida kale iyo dhaqamada kale iyo caadaadka kale iyo waxyaalaha diimaha laga dhiganayahay diima ma ah jidkaa toosan buu ilahay jidayay subxana watacala laba tiir buu ku taagan yahay labadaa jidkaasi laba tiir buu ku taagan yahayo labada tiir waxa weeyaan ifraadu lcibaadati lilah ilahay oo cibaadada loo gooni yeelo wa ifraadu taacati lirusulihi iyo rususha oo raacitaankiiyo ka amar qaadashada loo gooni yeelo labadaa tiir buu ku taagan yahay ilaahay keligii oo cibaadada la siiyo iyo dhaqanka iyo amarka iyo nahyiga iyo caadada oo laga qaato rusushii ilaahay soo diray subxana watacala iyo kutubtay la yimaadeen wa ana hada wawasaakum ilahay wuxuu idin dardaarmi ana hada kani siraatii jidkaygii weeyey mustaqiiman xaal uu toosan yahay ee fattabicuuhu raaca oo isaga mara walaa tattabicuu ha raacina asubula wadagoodhigta jidadka yaryarkaee ka leexda ha marina oo haddaan marno macaa oo fatafaraqa ay idinla kala tagto bikum idinka can sabiilii jidkiisa ay idinkala kala tagto waa la midaysan yahay inta kitaabka ilahi iyo sunada nabiglahi salawatullahi wasalaamu caleyh laakiin maalinta wada goodirtaa la kala maro oo ma goodir baa dad isu keeni qolo walba jidkay martay unbay ku tegayaan kuwa kalena isu imaan mayan balaayada hadda ina haysa imise ariiqo iyo imise kooxood iyo imise fulaan iyo imise qabiil iyo imise wadan iyo imise balaayaa ina haysa marnaba isu imaan mayn ilaa aan isugu nimaadno kitaabka alle iyo sunna nebi sal alay waslam jidkaa weyn ilaa lagu soo wada dhaco saa unbaa loo kala luunsanaani waa la kala habowsan yahay rafaadkaasaynu ku jiri fatafaraqa bikum can sabiili dalikum kiina ayuu wasaakum alla idiin dardaarmi bihi isaga lacalakum tattaquuna si aad alla uga cabsataan subxana wa tacaala oo cabsi aad u heshaan macnaha dardaaranka ilahay kaawe qaala cabdullahi bnu mascuud wuxuu yidhi man araada ciddii doonaysa an yandura inuu fiiriyo ilaa wasiyati muxamedin sal lla alay wasalam maxamed dardaarankiisii allatii dardaarankaasoo calayhaa dusheeda khaatamuhu uu tiin barihiisii dul saaran yahay falyaqra' ha akriyo qawlahu tacaala qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay-a ilaa qawlihi tacaala laga gaadho wa ana hada siraatii mustaqiima cabdullahi bn mascuud wuxuu leeyahay ninkii doonayaa inuu fiiriyo dardaarankii nebi maxamed ka tegay salawatullahi wasalaamu caleyh oo sidii uu u xidhay u xidhan xidhitaankiisii iyo saxiixiisii iyo weliba tiim berihiisii uu saaran yahay oo waxbana lagu siyaadinin waxbana laga bedelay ninkii doonaya inuu fiiriyo ha akriyo buu yihi aayaadkaas laga bilaabo qul tacaalow ilaa laga gaadho wa ana hada siraatii mustaqiiman fatabicuuhu aayadda dhammaadkeeda ilaa laga gaadho saddexdaa aayadood ha akriyo dardaarankii nabi maxamed salawatulli wasalaamu caleyh oo buuxo waxba iska bedela ninkii doonay inu arko wuxuu ka wadaa wasiyata muxamedin alatii calayha khaatamuhu khaatamka waxaa la yidhahdaa tiim baraha la yidhahdaa oo waxay waagii hore tiim baraha ka dhigi jireen kaatunta ayay tiim bara ahaan u isticmaali jireen waxaa kaloo loo isticmaalaa oo booskeeda hadda adduunka u isticmaalaa saxiixa ruuxa saxiixiisa ayaa tiim baraha gala booskiisa marka moorigii iyo tiimbarihii nabi maxamed dardaaranku uu ku yaallo waxba laga bedelay ninkii doonaya inuu akriyo ama arko taa ha akriyo macnaha wuxuu ka wadaa shareecadii iyo diintii islaamka inteedii badnayd baa meesha ku idil nebi maxamedna salawatullahi wasalaamu caleyh kitaabka alluu dardaarmay iyo sunnadiisa ee macnaha lagama wado in uu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh aayadaha si gooniya intuu u qoray oo uu dardaarmay oo uu macnaha tiim bara saaray inuu saxaabada uga tegay saa lagama wado maxaa yeelay sida saxiixa ah nabigeenu sal ly waslam wax si gooniya uu u dardaarmay oo si gooniya uuu qoray markuu geeriyoonayay maba jiraba xadiidka abi juxayba nabiga markii la weydiiyey caliy bin abi aalib nebigu wuxuu idin dardaarmay ma jiraan maya buuri ilaa maa fii hadihi saxiifa waraaqdan waxa ku yaalla mooyaane waraaqdana dhowr mas'alaa ku taallay saas way macana marka nebigu ma dardaaminoo dardaarmano ma qorine laakiin wuxuu ka wadaa un yani diintii inteedii dhannayd baa meeshan ku idili nebiguna kitaabka ilahay buu dardaarmayo nebigu waa ka xadiidka muslim ku odhanaya wainii taarikum fiikum maa in tamasaktum bihi lan tadiluu kitaab allah waxaan idinka tegaya wax haddaad haysataan ood ku dhaqataan marna aydaan lumaynin oo kitaabka ilahay kitaabka ilahay marka axkaamtiisi in badan oo ka mid a ku taalla aayaadka wey maana waa muhim wey macnahaan afarka marka cabdullaahi ibnu mascuud waxaa warinaya imaamu tirmidi xasan ariib uuna ku sheegay ibnulmundir ibn abi xaatim iyo tabarani oo dhan yaa wada warinayay sheekh naasir iddiin alalbani wuu daciifinaya oo wuxuu leeyahay waxaa ku jira nin daciif aharka aarka cabdillahi bn mascuud laga warinayo wa can mucaad bni jabalin radi allahu canhu qaal kuntu radiifa nabiyi sal lla lay waslam nebiga ayaan fangelihiisa ahaa calaa ximaarin dameer dushi faqaala lii markaasaa nebigu wuxuu ugu yidhi yaa mucaadu mucaadow atadrii ma taqaanaa oo ma garanaysaa maa xaqu llah ilaahay xaqiisu wuxuu yahay cala alcibaadi addoommada dushooda uu ku leeyahay xaqa ilaahay uu leeyahaye addoommadiisa uu ku leeyahay mucaadow ma taqaanaa qultu waxaa idhi bu yidhi allahu warasuuluhu wamaa xaqu lcibaadi li addoommada xaqoodase ma taqaanaa cala allahi ilaahay ay ku leeyihiin ilan ilaahay xaq buu leeyahay oo addoommadiisa ku leeyihi xaqa ma taqaanaa xaqase addoommadu leeyihiine ilaahay ay ku leeyihiin ma taqaana qultu waxaan idhi allahu warasuuluhu aclam ilahay rasuulkiisaa yaqaana anuu waxba ka garan maayo qaala wuxuu yihi nabigu sal lay slam xaqu llahi ilahay xaqiisa cala alcibaadi addoommada dushooda uu ku leeyahay an yacbuduuhu waa inay ilaahay caabudaan oo walaa yushrikuu aynan la wadaajinin bihi billah ilahay aynan la wadaajinin shay-an waxba wa xaqu lcibaadi addoommada xaqooda calallahi ilaahay ay ku leeyihiinna anlaa yucadiba inuusan cadaabin weye man laa yushriku ciddaan la wadaajinin bihi alle shay-ana waxba la wadaajin ciddaan ilaahay iyo addoommadiisa meel wada dhigin inuusan cadaabin wey qultu waxaan ihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow afalaa ubashiru nnaasa miyaana dadka u bishaaraynayn miyaan aamusaayo dadka u bishaaranaayo miya bishaaradaa dadka ma gaadsiiyaa qaala nabigu wuxu uhi sal lay slm laa tubashirhum ha u bishaaraynin ka aamus ka qari oo fayattakiluu markaa ay tala saartaan yani in si aysan isugu halayninoo isu dhiganin daraaddeed kadaa ka qari buu nabigu ku yuri salawatullah waslamu aleyh xadiidka mucaad waa xadiid jaliila wey waa xadiid saxiixa wey oo saxiixaynku ay soo saareen bukhaari iyo muslim wuxuu leeyahay nebiga ayaan fangeliisa radiifka waxaa la yidhahdaa waa ruuxa ruuxa daabadda saaran ama faraska ama dameerta ama yacni geela labada ruuxee saaran ka dambe ayaa radiif la yidhaahdaa radiif macnaha waxa weyaan min ridfil baa laga keenayo fangelidale laba shay oo laysku daba xidhay marka nebiga ayaan gadaasha dambe ka saarnaa damee uu saarnaa ilaa nebigu dameeraha waa kuuli jiray salawatullahi waslamu aleyh tawaaduciisay ka mid ahay bal dameer buuba lahaan jirayo waa kii loo soo hadiyey dameertii cufayr la odhan jiray ee loo soo hadiyen jiray boqorkii muqayqis muqawqis ee meliku misra uu usoo hadiyeyey nebiga salawatullahi waslamu aleyh marka uu kuuli jiray nebiga salawatullahi waslaamu aleyh muusan iskala weyneyn marka nebiga ayaan gadaashiisa fadhiyey buui dameer buuna nebigu saarnaa markaasuu nebigu su-aal weydiiyey mucaad wuxuu yihi mucaadow mabaad garanaysaa buu ihi xaqa ilaahay addoommadiisa ku leeyahay iyo xaqa addoommadu ilaahay ay ku leeyihiin maxaa loo weydiinayaa maa toos loogu sheego waxaa looydiinayaa waxaa la soo jeedinayaa dareenkiisa waxaa la doonaya wax la soo wado si fiican inuu qabto waxyaalaha kale o dhan oo laga yaabo inuu qalbigu ku mashquulsan yaha laga soo jeedinaya maxaa yeelay ruuxa isagoo waxoogaa yaro mashquulsan haddaad su-aal ku tuurto xataa haddaad tiraa war magacaada waxoogaa wuu baraarugi marka uu baraarugaa la doonayaa in marka qalbiga loo geliyo la yidhaha waa saas waa asaaliibta macnaha waxa weeyaan yani sharcigu isticmaala ayay ka mid tahay marka waa la weydiiyey markii la weydiiyeyna wuxuu ku jawaabay ilahay iyo rasuulkiisaa garanaya ilahay iyo rasuulkiisaa garanaya intaasuu ku dacayay aadaabtay kutusiyo ruuxu wuxuusan garanaynin in uusan macnaha waxa weeyaan uusan derderin iska mala awaalin waxay ila tahay iyo waxaan arki jiray wax laguma wado sharciga meel mauga haysaayo aayad mau haysaa mise xadiidu ma haysa mau haysaa uma hayo soo maa allah rasuulu aclam ku gaabso ilahay iyo rasuulkiisaa garanaya saasuu yii ilaahay iyo rasuulkiisaa garanaya wax sharciga ku saabsan haddii lagu weydiiyo waad dhihi kartaa laakiin wax ilaahay kownkiisa iyo qadarkiisa iyo ficilkiisa iyo haybiyaadka ku saabsan haddii lagu weydiiyo allahu warasuuluhu aclam ma dhihi karti allahu rasuuluhu aclam ma dhihi karti maxaa yeelay nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi sharciga ilaahay cid walba waa ka yaqaanaa waxyaalo haybiyaad oo ilaahay u waramayna waa jiraa laakiin haddii lagu yidhahdo berrito roob ma di'i doonaa allahu rasuuluhu aclam yaa dhihi abadan allahu aclam ku gaabso sidaas allahu aclam ku gaabso yani waxa weya waxyaalaha qaybiyaadka iyo kownkiisa iyo maamulkiisa iyo tasarufkiisa ilahay baa lagu gaabsan allahu aclam laakiin waxii sharciga ku saabsan xataa bacda mawtihi markuu geeriyooda xataa kadib nabigu salawatullah waslamu caleyh wax sharciga ku saabsan waa la dhihi karaa allah warasuuluhu aclam maxaa yeelay wa ficlan sal lay slam aclam min kulli axadin fi umuuri shariica shareecada arrimaheeda cid walba waa ka yaqaana nabigu salawatullah waslamu caleyh sidaa waxaa odhanaya sheikh ibnu cuthaymiin qaala wuxuu yidhi marka nebigu sal lay slam marka inuu qeexu bilaabay nebigu wuxuu ku yidhi ilaahay xaqiisa addoommada uu ku leeyahay waxa weeye in ay caabudaanoo isaga keligii ay caabudaan cid kalena ayna wax la wadaajinin cibaadana waan soo barannay waa baryada iyo gawraca iyo nadarka iyo waxyaalahaas wey u yeerashada iyo kaalmo weydiisiga caruur weydiisiga iyo roob weydiisiga iyo kulli waxaas ilahay baa iskale subxana wa tacala war xaqaan inuu kuleeyahay waa kaase aniga keligay un halaysiiyo cid kale yaan layga siinin saasa ilahi subxana wa tacala xaqu addoomadu ku leeyahy waa kaa waana xaqa xuquuqda weyn waana kuwii aayaduhu ka warramaya ayib xaqa addoommadu ay ilaahay kuleeyihiinna waxa weeye hadday taa hore ka soo baxaan oo ayna shirki ku dhimanin oy tawxiid ku dhintaan inuu ilaahay cadaab ka badbaadiyo subxaana wa tacaala cadaab haddii laga badbaadiyona janno un baa la geey janno inuu geeyo cadaabkana ka badbaadiyo waa xaqa ilaahay lagu leeyahy laakiin waxaa ka horeeya xaqa addoommada uu ku leey inay kasoo baxaanoo ah inay ilaahay keligii ku xidhmaan subxana wa tacala sharcigiisa keliya ku xidhmaan asiga keligii aadaan addoommadana ka fuqaanoo kulli addoommada oo dhan iyo cibaadadooda ay ku gaaloobaan maana ay diidaan saas weyaan taasaa xaqa ilahay ku leey oo ilahay subxaana wa tacaala ma wax waajibaa lagu leeyay ma wax waajiba ilahay lagu leeyay subxana watacaala tacaala wax waajiboo ilahay lagu leeyahay ma jirtee xaqan ilahay isagaa isa saaray oo bifadlihi wa ixsaanihi buu isagu isku laazimiyey isagaa yidhi anaa xaqaa idiin ballan qaaday laakiin wax ilaahay waajib lagu leeyaha ma jirto waxaba yaraatee dusha ka saaranna ma jirto muctasilada oo firqada firqooyinka daallada ka mid a ayaa waxay yidhahdaan ilaahay waajib bay ku tahay addoommada inuu abaalmarin wanaagsan siiyo ninkii wanaag la yimaado wakhaldan khaldan ahlusunna waljamaaca ilaahay waajib kuma aha subxana wa tacala laakiin waa fadli ilaahay addoommadiisa isu saaray weya xaqa uu u ballan qaaday markaasaa waxaa idhi buuhi mucaad haddaan ahay rasuulka ilaahayow soo dadka uma sheego ma gaadhsiiyo arrintan dadka ma u sheega maxay waa bishaaro weyn wey ninkii tawxiid ku dhintaa uu janno gelayo cadaabna ka badbaadayo waa bishaaro weyn dadka ma gaadhsiiya ma kaga farxiyaa nebiyow wuxuu nabigu uri sal lay slam maya kadaa kadaa buu nabigu yuri salawatulli waslamu aleyh maxaa looga daynaya waxaa laga cabsanayaa dadku hadday maqlaan qaar badan oo siday tahay aan u fahmaynin baa jiro si xun u isticmaali oo odhan ba war ilaahayba hadduu tawxiidka keliya janno inagu gelinayo maxaynu isu lugoyn salaadan iyo dhibkan iyo rafaadkan iyo soonkan iyo cuntada ka tag iyo maxaaba inugu wataba jihaadkan iyo nafhur iyo xoolo hur iyo maxayna tawxiidka keliyaaba jannada lagu geli qolyo noocaas oo kale fahm xun ka qaadan karaa ayaa dana lagala dagaalamaya waxaa layihi dadka ha gaadhsiinina ha u qarsoonaateen kollay hadday u qarsoonaato waxba yeeli mayso dadaalun baa u kordhiyey qari buu nabigu uri salawatullahi waslamu caleyh saasaa mucaadna faray waxaa laga cabsaday inay isku halleeyaanoo isdhigtaan oo yidhahdaan tawxiidka unbaa janno ku gelaysan sida hadda dadku sameeyaan oo kaleeto yani nb ummadda nebi maxamed baan ahayo nin ummadda nebi maxamedana naariba taaban mayso saasuu iska haysta markaasaa waxa wey wuxuu ku kacay waa qaatil oo waa dhiig yacab oo waa qubuuri oo qubuurtu ku jiraan oo xagga kale haddaad aragto wax xaqa gudan maayo oo fooda dhigi maayo oo ilaahay subxaana watacaala maalinna xusi maayo istakfirullah maalinna odhan maayo haddana wuxuu leeyahay ummadda nebi maxamed baan ahayo meel bay waxii yaallaan maxaad moodaa qolyihii khumayni uu furayaasha u qaybin jiray u dhihi jiray jannadaad ku geli doontaa kuwii oo kale aad moodaa maara waa muctaqad murji'adaa ka dambaysa niman murji'a la yidhahdo waxaa jira say u wadeen u wadeen oo diintii ay kurtumada uga gurahayeen oy u wadeen u wadeen kasoo reebay diintu waaba laa ilaaha ila allah oo carabka laga qabo qalbiga wixii dooniba ha kugu jiro halkaasayba diintii dhan kusoo uruuriyeen murji'adaasay kasoo jeedaa mabda'a noocaas oo kale waa mabda aad u khaldan waay laa tubashirhum qaala wuxuu yihi qultu waxaa ya rasuul allah afalaa ubashiru nnaasa dadka ma u bishaareeya oo ma u sheega arrinkan qaala nabigu wuxu uri sal lay slam laa tubashirhum ha u bishaarayna oo fayattakilu ay tala saartaanoo arrinkaa ay isku halleeyaanoo camalkii ay ka tagaan <clears throat> waxaa yani riwaayo kaleo xadiis ka mida ah kusoo aroortay mucaad mar dambe oo uu geeridiisu soo dhawaatay ayuu dadka u sheegay isagoo ka cabsanaya amaad ku dambaabtaa maxaa yeele cilmigoo la qariyo waa dembi saa daraaddeed wuxuu yidhi daldaarankii nebigana fulislow intaasaad qarinaysa hadda haddaad ku geeriyooto cilmigan adoon sheeginna in laguba qabsadaa laga yaabaa sidaa daraaddeed bal hadda iska sheeg aakhira cumrihi buu sheegay marka saas fiihi masaail kitaabkan iyo baabkan inoogu dambeeya waxaa ku jira masaa'il dhowr ah intan wey hadalka sheekhu uu kitaabka dhanba ku leeyahay waa intan aayaadkii axaadiista markuu sheego ayuu dhihi fiihi masaa'il waxaa laga qaadanaya masaaishana laga qaadanaya inta lagu qoonsaday waa in intan baan umalayn kitaab iyo sunne iyo xadiis iyo qur-aan nina ma diidin baan umalayn laakiin intan ubaa lagu qoonsaday intana waa utegi doonaa xadiidkii iyo aayaduhu soo maray unbay kulligooda waafaqsan yihiin xataa wax yaroo ijtihaada muusan ku darsan kutubtii dadka kutubta u ahayd jawharunabiis iyo bahalkii ahaa burdihii iyo mawliidka iyo yani muraaqabkii iyo faydada rabbaaniya iyo waxaasaa dadka kutub u ahaa bal xajaa'ibta joogta waxaa haddaad intaad bilowdo aada akri maagtana qalla maa tajid aaya fi kitaab illah aw xadiian min axaadiidi rasul lah sal lay slm inaad ama aayad ku dhex aragto ama xadiid axaadiista nabiga sal lay slam ka mida oo saxiixa aad ku dhex aragtahay waa qariib waay haddana maca daalika dadku waa iska ogol yihiino yani waxa weye waa ku labadoodsan yihi ka karimaysa qawla allahi iyo qawla rasuulihi kutubtii ku taalayna waa laga didsan yahi yani waxyaalaha cajiibka abay ah ka mid tahay lala yaabo macna fiihi masaail masaa-il dhowraa ku jira kitaabka alulaa masalada koowaadi waxa weeye alxikmatu ujeeddada ka dambaysa fi ljinni ay fii khalqi ljinni waalinsi insiga iyo jinniga abuurkooda xikmadda ku jirtay xageen kusoo marray taas wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun intaasaynu kusoo marnay looma abuurin marka inay wax cunaan oo wax cabaan oo iska raaxaystaan looma abuurin inay addoommo noqdaan oo ilaahooda yaqaanaan oy ku xidhmaan baa loo abuuray athaaniyatu masalada labaad waxa weye ana alcibaadata cibaadadu hiya iyadu hiya tawxiidu waa un tawxiid waa keliyeelid ilahay la keliyeelo yacni cibaadadu waa keliyeelid iyo tawxiid waayo maxaa yeelay cibaado ilaahay ma aqbalaya ilaa tawxiid mooyaane cibaado aan tawxiid salka ku haynin oon xididada ku haynin ilahay ma aqbalaya subxana wa tacala waa nagii soo marnayo lain ashrakta layaxbatanna camaluka camal kastood la timaadood ilahay ugu dhawaanayson tawxiid ku salaysnayn la yeeli maayo maxaa yeelay liana alkhusuumata doodii iyo dagaalkii dhex maray rususha ilaahay iyo dadkii jaahiliyada ahaa fiihi tawxiidka dhexdiisu ka dhacay wixii uun laislaayay wixii dhiig daatay wixii wadamo la furtay wixii xoolo la burburiyey wixii af iyo adinba layska dagaalay tawxiidun baa laysku haysta amay kula tahay in wadan laysku haysto ama gurye lagu dagaalamayo ama xoolo lagu dagaalamaya maya quluu laa ilaaha ila allahu tuflixu saa un baa lagu dagaalamaya war laa ilaha ila allahu dha iyo diidnay haddaad diideene de wayna saa intaa un laysku haystay tawxiidkaa un baa laysku dagaalamayo nebigu salawatullhi wasalaamu caleyhi ummadaha kula dagaalamay diiday rag badan oo saxaabana ay ku tageen ridwaan ullahi saas weya dawladnimo layskuma haasanino dawladnimadu tawxiidka ka dambaysa tawxiidku markuu taxaquqo kadib dawladnimadu way iska imaan ficlan saas way macanaa athaalithatu midda saddexaadi waxa weeye masalada saddexaad ana man lam ya'ti ciddaan la imaanin bihi tawxiidka lam yacbud illaha ilahay maba uusan caabudinba weligaaba ha foorfoorsado weligiiba ha is-oomiyo weligiiba xoolihiisa ha bixiyo hadduuban ilaahay subxaana wa tacaala keligii uusan ku xidhnayn oo tawxiidka la imaanin muusan caabudin ilahi subxana wa tacala leanna cibaado maxaa la yidhahda cibaado waa wixii ilahay u gooni ah waxaad ilaahayo cid kale garab dhigtay ood marna awowgay sheekh hebel u tidhahdo marna allah tidhahdaay war soconayo maaha wax lagaa yeelina maaha keligii ilaa aad ku xidhan tahay cibaado maadan la imaanin wy mana wastafihi waxaa ku sugan macnaa qawlihi tacaala ilahay odhahdiisa macnaheeda walaa antum caabiduuna caabiduuna maa acbudu walaa antum caabiduuna maa acbud aniguna ma ihi mid caabudaya waxaad caabudaysaan gaalayo saasi waa macno laakiin macnaha hadda sheekhu ma wato macno kale iyo tafsiir kaleo aayadda ku jiru wataayo walaa antum idinkuna ma tihidin gaalay caabiduuna kuwa caabudaya maa acbudu cibaadadaydaoo kale kuwa caabudaya ma tihidin oo maadaa masdariye ah maa acbududa macnaha cibaadatii alkhaalis oo kale wey cibaadadayda khaaliska ah ee ilaahay aan u gooni yeelay ee cid kale aynan la wadaagin taydaasoo kale ilaahay ma caabudaysaane laakiin cibaado wax ku barxan yihiin oo shirki ku barxan yahay baad caabudaysaa saas marka cibaadada shirkigu ku barxan yahay waxay ka dhigan tahay cibaado la-aan oo kale maxaa yeelay ilaahay waa caabudi jireen laakiin cibaado khaalisa mayna caabudi jirin saas daraaddeed baa waxaa la yidhi walaa antum caabiduuna ma acbud cibaadaba maydaan la imaan saasoo kale laga dhiga macana alraabicatu masalada afraad waxa wey alxikmatu xikmadda iyo ujeedada ku jirta fii irsaali rusuli rususha soo diritaankooda xikmada loo soo diray rususha maxay tahay a an icbud allaha wajtanibu taaquut saas wey inay tawxiidka dadka baraanoo diinta ilahay iyo kutubtiisa dadka lagu celiyo dhaqan looga dhigo saasaa loo soo diray alkhaamisatu masalada shanaadi waxa wey ana arisaalata risaaladii iyo fartiintii ilaahay uu sii dhiibay camad way wada gaadhay kulla ummatin ummad walba waa gaadhay macnaa wuxuu ka wadaa ummad iyo koox dad oo meel ku nooloon kitaab iyo rasuul loo ma jiraba sida ilaahay u yidhi walaqad bacatnaa fii kulli ummatin kullidaasuu ka qaadanaya ummad aan loo dirin rasuul maba jirtaba saasuu le ayib asaadisatu masalada lixaadi waxa weeye ana diina alambiyaa nebiyada diintoodu waaxidun waa hal mid diinta nebiyadu la yimaadeen kulligood waa hal diin waayo oo diintaas maxay tahay waa diinu tawxiid saas wey waa diinu tawxiid diintaasay rasulku dhan ku sameye waa nagii xadiidka nabiga soo sheegnay salawatullahi wasalamu aleyh naxnu macaashir alambiyaa awlaadu callaad diinuna waaxid haween dangalooyin oo laysla qabo caruurtood baanu nahay hal aabbaana wada dhalay diintanadu waa mid bay dhahay hal aabbaan adhan macnaha asalka diinta waa ka midaysannahay laakin sharaaicda waanu ku kala gedisana w mana asaabicatu masalada toddobaadi waxa wey almas'alatu lkabiiratu mas'alada weyn wey ee ugu weyn waxan oo dhan oo ah ana cibaadat allah ilaahay cibaadadiisu laa taxsilu maba la helayo ma dhacayso ilaa bilkufri in lagu gaaloobaba mooye bitaaquuti daaquudkaoo lagu gaalooba mooye cibaado ilahay maba jiraysa macnaheedu waxa weeye cibaado aan wadanin alkufru bitaaquut gaaloobid cid kastoo ilaahay ka soo hadhoo la caabudaya ama la raacsan yahay ama laga amar qaadanayo lagu gaaloobay rugnigaa iyo tiirkaasi intuu maqan yahay cibaada maba asaxaysaba waana in aad la timaado cibaadadii ilaahayna aada u jirto cid kaloo dhanna aada ku gaalooda oo tidhaahdo cid sharci laga qaadan ma jirto walaa baarlamaan walaa dawlad walaa oday kaaba qabiil ah oo dad wax u jidayni ma uu jiro waa gardaro wey xuquuqda la boobay ee xoogga lagu qaatay ilahay xuquuqdiisa ka mid a ah subxana tacaala wey cid la baryi karo ama loo yeedhan karo ama la tuugi karo ama la barakaysan karana ma jirtoon alla ahayn subxaana wa tacaala sidoo kaleeto cid la caabudi karaayo maha jirto cid la raaci karo sharci laga qaadan karaa ma jirtoon alla ahi subxaana wa tacala saa ilaa aad tidhaahdo waxaa kaloo dhan ku gaalowda haddaad laakiin nabadgeliyo la tahay heshiis baad la tahay maya tanna waa la samayn karaayo awliyada waa la iska barbaryi karaa tanna waa la samayno hade ilaaha weyn inuu weyn yahay oo waxa dhan ilah yahay waa la wada og yahay maya wax soconaya maa kuwa waa inaad diido oo tidahdo waxaasi ma jiro halkaa waa inaad soo taagto macna waa manzila bayna manzilatayn baan dhihi jirnay waagan xerta ahay yani ruuxu markuu intuu duruqdaa suufiyada kusoo barbaaray waxoogaa iftiinka tawxiidku yaro gaado ayaa manzila ah wuxuu imaanayaa la yidhaahdo anugu xadrayna maayo xadradana diidi maayo saas way maana anigu waxyaalaha bulshadu samaynaysana waxba ka sheegi maayo laakiin aniguna lafahayga samayn maayo kalla lagaa yeeli maayo waa inaad tidhahdo waxaas ma jiro waana baatil diinta ilahayna meel kama hayso ilaa haasaad tidhaahdo mawqifka nabadgelyada ku salaysan lagaa yeeli maayo saas way fa fiihi waxaa ku sugan marka macnaa qawlihi tacaala ilahay odhahdiisa macnaheeda uu yidhi faman yakfur bitaaquuti daaquudka ciddii ku gaalowda waa ko wayu'min billahi allana rumaysaa faqad istamsaka wuxuu qabsaday bilcurwati yani guntintii ayuu qabsaday alwusqa ee ugu adayga badnayd yani guntintii adkeed waa kalimatu tawxiid wa athaaminatu mas'alada sideedaadi waxa weeye ana daaquuta daaquutku caamun wuxuu wada gaadhayaa oo caam ku yahay fii kulli maa cubida wax kastoo la caabuda min duuni illahi ilahay sokadiisa waynagii soo marnayo tacriifkii ibnulqayim baa ugu fiican daaquutka wax lagu tacriifiyo oo ah macnaha waxa weeyaan kullu maa tajaawaza bihi alcabdu xaddahu min matbuucin aw macbuudin aw mutaaca wax walba oo xadda uu leeyahay la gudbiyo oo ama laga amar qaadanayo ama la caabudayo ama macnaha la raacsan yahay ayaa daaquudka la yihahdaa ibliis baa madax u ah iyo waayeel ataasicatu mas'alada sagaalaadi waxa weeye cidamu shani halaati alaayaati almuxkamaat saddexda aayadood ee muxkamaadka ah arrinkooda weynankiisa oo fii suurati lancaam suuratu lancaam kusoo arooray cinda salafi salafka agtiisa culimadii salafka agtooda siday uga waaweynaayeen aayaadkaas ay ugu weynaayeen macnaha aayaat lmuxkamaat muxkamaadka waxaa la yidhahdaa waa aayadaha xukumkooda aan la nasakhin oon la bedelin marka saddexdii aayadood ee ka bilaabanaya qul tacaalow salafka agtooda siday ugu weynaayeenna waa laga qaadan oo hadalkii cabdullahi bn mascuud buu markaa tix man araada an yandura ilaa wasiyati muxamadin alatii calayha khaatamahu tii buu macnaha markaasi uu tilmaamaya wa fiiha waxaa ku sugan aayaadkaas cashru masaa'il toban mas'alaa ku yaala awaluhaa tobankaa mas'alo waxaa ugu horraysa aayadahaasi sheegeen annahyu reebitaan addoommada laga reebo can ishirki ilaahay in cid lala wadaajiyo in addoommadiis wax loogu daro oo laga reebo adoommada taasaa ugu horraysa alcaashiratu mas'alada tobnaadi waxa weeye alaayaat lmuxkamaat aayadaha iyagana xukumkoodu sugan yahay oo fii suurati lsra ku jira suurat lsra wa fiiha waxaa ku jira aayadahaas thamaniyatu cashara mas'ala thamaniyata cashara mas'ala sideed iyo toban mas'alo bada allahu tacala ilahay wuxuu ku bilaabay sideed iyo tobanka aayado biqowlihi walaa tajcal maca allahi ilahan aakara fataqcuda madmuuman mahduula halkaa laga bilaabo ilaa laga gaadho dalika mima awxaa ilayka rabbuka min alxikmati sideed iyo toban mas'alo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dardaarmay baa ku yaala walaa tajcal ha yeelin maca allahi ilaahay la jirankiisa ilaahan mid la caabudo aakhare oo kale oo fataqcuda aad haddaad saa samayso fataqcuda aada ahaato ama aada fadhiisato madmuuman mid lacayo aada noqoto makhduulan oo garabkiisa laga baxo madmuun baa noqon haddaad ilahay cid aan ahayn garab dhigto ilaahay agtiisana waad ka caayan tahay addoommada ilaahay wan wanaagsanna agtooda waad ka caayan tahay sharciga ilahay waad ku caayan tahay madmuun baa tahay makhduulna waa tahayo ilaahay marna kuu hiilin maayo addoommadiisa waan wanaagsan iyo malaa'igtiisuna kuu hiilin maayaan ciidamo ilaahay xaggooda hiilla ka heli maysa makhduulka saasaa laga wada oo ruux mushrigoo ilaahay cidaanaan u yeedhanaya ilaahay u hiilin maayo subxana wa tacala garab istaagina maayo sidaas wa ilahay wuxuu ku gebagabeeyey sideed iyo tobankaa mas'alo biqowlihi walaa tajcal hayeelin maca allahi ilahay la jirankiisa ilaahan mid la caabudoo kale <clears throat> mid la caabudo aakhara oo kale oo fatulqa markaa lagugu tuuro fii jahannama jahanamo lagugu tuuro maluuman xaal ataa mid la dagaalay madxuuran oo la dayriyey maluumka waxaa la yidhahdaa waa ruuxa eedaysanaha ah adoo eedaysanaa ah oo haddana dayro ahoo ilaahay naxariistiisa lagaa fogeeyo lagaa durkiyey saasaad noqonay haddii aad ilaahay cid kaleeto garab dhigta wy macana ilaahay cid kaleod garab dhigto markaan leenahay macnaheedu ma aha inaad tidhahda kanna waa ilaah kanna waa ilaah haddaad tidhahda ilaahayna waa loo gawrici karaa addoommana waa loo gawrici karaa waad garab dhigtay gaaladii horena intaa unbaba lagu haystay soo saa uma ogin gaaladii mushrikiintii carabta ee nabigu la dagaalamay salawatulli waslamu caleyh waxa uu lagu haystay war ilahay cidaan hau gawricina oo ilahay cidaan hagu yeedhan intaasaa lagu haystay laakiin way ogolaayeen ilaahay inuu ugu weyn yahay inta la caabudo oo waxaan kale waa usii maraynaa unbay lahayn subxaana allahu ilahay wuxuu nagu baraarujiyey subxaanahu calaa cidami shani hadihi lmasaa'il masaa aayaadka aayaadkaa suurat lisraa ku jira weynanku arrinkooda suu u weyn yahay ayuu ilahay nagu baraarujiyey biqowlihi oraahdiisuna nagu baraarujiyey uu yidhi dalika arinkaas mimaa shay buu ka mid yahay awxaa uu waxyooday ilayka adiga rabbuka rabbiga uu ku waxyooday nebiyow oo min alxikmati xikmada ah alxaadiyata cashara mas'alada kow iyo tobnaad waxa weeye aayatu suurati nisa aayadda suuratu nisa ku jirta allatii aayaddaasoo tusamaa lagu magacaabo aayat alxuquuq alcashra xuquuqdii tobanka ahayd aayadda lagu magacaabo oo aayaddii wacbud llaha walaa tushrikuu bihi shayan ka bilaabanaysa badaaha tacaala ilahay wuxuu ka bilaabay biqowlii buu ku bilaabay wacbud llaha walaa tushrikuu bihi shayan xaqiisa ugu hormariy ahaaminata cashara ta sideed iyo tobnaad waxa weeye atanbiihu baraarujin calaa wasiyati rasuli lah sal lay waslam nabiga dardaarankiisi laysku baraarujiyey cinda mowtii markuu geeriyoonayy saasuu ka dhigay markuu nabigu geeriyoonayo dardaarankuu ka tegey dardaarankaa nabigu gooni uma qorin goonina muusan uutiin baraynin ee waxaa laga wadaa kitaabka alluu dardaarmay aayadahana waa aayaadka ugu muhiimsan bay ka kamid yihiin ahaalisata casharata saddexiyo tobnaad waxa weeye macrifatu xaqi illahi ilahay xaqiisoo la barto calaynaa dusheena uu ku leeyahay xadiidkii mucaad ma araabicata casharata afariyo tobnaad waxa weeye macrifatu xaqi alcibaadi addoommada xaqooda oo la barto calayhi ilahay dushiisa ay kuleeyihiin idaa adduu hadday gutaan xaqahu ilahay xaqiisa ay gutaan hadday xaqa ilahay gutaan xaqa ilahay kuleeyihiin oo la barto oo janno inuu geliyo naar laga badbaadiya alkhamisata cashara masalada sideed iyo tobnaad shan iyo tobnaadi waxa weeye ana hadihi lmas'ala mas'aladaas oo xaqa ilaahay addoommadu ay ku leeyihiin ah laa yacrifuhaa ma aynan garanaynin aktaru saxaabati saxaabada intooda badan saxaabada intooda badan maynan aqoonin mas'alada ah ruuxii tawxiidka la yimaada inuu ilaahay cadaab ka badbaadin jannana gelinay oo maxay u garan waayeen waxay u garan waayeen nebigu mucaad buu u sheegay salawatullahi waslamu calayh mucaad markuu u sheegayna qari buu ku yidhi saa daraaddeed cilmi ay saxaabadu wada ogaadeen ma ahayne qaar badan oo kamid cilmi ka qarsoon buu ahaa nebigaana inuu qarsoonaada ugu talagalay salawatullahi wasalaamu caleyh lixikmatin baaliga ayb asaadisata casharata lix iyo tobnaad waxa weeye jawaazu kitmaani alcilmi cilmiga qarintiisa oo banaan lilmaslaxati maslaxa daraaddeed loo qariyo cilmiga in la qarin karo hadday maslaxa keento macnaha dadka qaarkii baa laga qarin karaa xilliga qaarkii waqtiyada qaarkoodna waa la qarin karaa saas wey hadday maslaxa keento haddaad ka cabsato cilmigan aada sheegayso dadku inay si uga faa'iidaystaan ama fahamkooduba qaadi waayo xaditu naasa bima yacrifuun war dadku waxay garanayaan u sheega aturiiduuna an yukadaba allahu warasuuluh ma ilaah rasuulkiisa in la beeniyaad yaad doonaysaan dadka waxaa jira mustawahoodu wuxuu qaadi karin mustawahoodu wuxuusan qaadi karin dadkaad la hadlaysa kolba ku xidhanta marka cilmi ama dadkiibaan qaadi karin ama waxaad ka cabsanaysaa haddaad u sheegto inay fahamka xumeeyaanoo si xun u isticmaalaan oo mafsado weyn markaa ka timaado siyaabahaasoo kale cilmiga waa loo qarin karaa laakiin asal waxa ah cilmiga inaan la qarinin oo la nashriyo oo dadka loo sheego asaabicata casharata toddobiyo tobnaad waxa weye istixbaabu bishaarati lmuslim ruuxa muslimka u bishaarayntiisa oo la jeclaystay sharcigu jeclaystay bimaa shay loogu bishaareeyo suruhu farax gelinay ruuxa muslimka oo wuxuu jecelyaho ku farxayo loo sheego haddaad ogaato ruuxa walaalka a ah wax ka farxinayo lasoo degdeg hala daayo faraxa aad qalbigiisa gelisay keliyada ayaa ajir weyn lagugu qori ninkii loola jiray kacab markii bishaaradiisu soo degtay yo raggii saaxiibadii ah soo saxaabadu mayna u tartamin tartankaasoo kale weli walba wuxuu doonayaa ninka walaalkiiya faraxa qalbigiisa gelaya ajirka ka imaanaya halkaasaa tartan loogu jiraa macnaha asaaminata casharata sideed iyo tobnaadi waxa wey alkhawfu in laga cabsado cabsi laga cabsado min alitikaali isku hallayn iyo cuskasho la cuskado calaa sicati raxmat illah ilahay naxariistiisa ballaadhnideeda ilaahay naxariistiisaa ballaadhan inaan layska tala saaranin oo layskaga tashanin oola odhan ilaahay waa waasicu raxma oo naxariistiisaa ballaadhan malaha wax ka waayi maayo sidaa daraaddeed camalka saa aada uga tagto laba mafsado weeyaane sicatu raxmat illahi haddii aad ku fogaatana waxaa ka yimaada waxa la alraja alghuluw fi raja rajaha oo lagu fogaado waxaa ka yimaada mafsado dhib badan oo waxa la yidhahda alamnu min makri illah dhagarta ilaahayow aad iska dhigato cadaabka ilahayood iskaba halmaantaba ciqaabtiisa ood iskaba halmaantaba xagga rajada unbaa kuu badano janaaba meel kuu taala adig mafsadadaasaa ka timaada iyadana waxaad ka dhashay inaad camalkii o dhan ka tagto laa salaad walaa soom walaa dadaal walaa sadaqo waad ka tegi talabaad ee dhanka kale kasoo jeeda waxa weyaan iyadana inay cabsida ilaah kugu badato ood qalbigaaga ka tanbadato ood iyadana ku fogaato xadgudub ku samayso iyadana waxaa ka dhalasha alqanuutu alqanuutu min raxmat illah naxariista ilahi ad ka quusato oo ruuxii markaa uu ama waashaba ama markuu naxariista ilahi ka quusto intuu isnaco mar tawbad lagaa aqbali maaya geli ruuxa markaasu intuu isnaco xataa wuxuu bilaabayaa inuu noqdo mujrimin aan dembiyadaa daynayni maxaa yeele waxaa gelaysa kolleyo kolley ilaahay uu ka cadaabiye bal maalmaha adduunyada kuu laaban uu ka farqabso waxaasaa ka dhalla balaayo noocaas oo kalea kasoo baxda iyadan marka waxaa la rabaa dhexdhexaado marna cadaabka ilaahay iyo caradiisa fiiri marna ilaahay jannadiisa iyo naxariistiisa ballaaran fiiri labadaa kolba waxaa kuu soo baxaya nolol dhexdhexaado cabsi iyo rajo udhaxaysa waa nolosha marka la doonayo wey saas ayib ataasicata cashrata iyo tobnaad waxa weye qawlu lmas-uuli ruuxa wax la weydiiyey oraahdiisa uu yidhaahdo camaa laa yaclamu wuxuusan garanaynin ruuxa la weydiiyey waa inuu yidhaahdo allahu warasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisaa yaqaan waxaa nidhi waa wixii ku saabsan masaa-isha sharciga ah yaa ilah iyo rasuulkiisa la laysraacin laakiin waxyaalaha haybiyaadka iyo ilahay tasarufaadkiisa iyo maxaa beri dhici doona iyo ilahay baa la odhanaya ilahay baa garan baa lagu gaabsan alcishruuna middaas yani labaatanaadi masalada labaatanaadi waxa weeye jawaazu taksiisi bacdi annaas dadka qaarkii in lagu gooniyoolo oo banaan bilcilmi cilmiga lagu gooniyoolo duuna bacdin qaar kaleeto sukado in dadka qaarkii cilmiga qaar ka mida lagu gooniyoolo qaarka in dadka inti kalena laga qariyo saas ila mucaad nabigu waa u salawatullah waslamu caleyh dadka kalena ka qariy oo umm mucaad maxaa isaga looga qarin laayay waxaa looga qarin laayay nabigu wuxuu ku kalsoon yahay mucaad iimaankiisu ku kalsoon yahay cilmigiisa maxaa yeele waa faqihu saxaaba aclamu nnaasi bilxalaali walxaraam waay marka nabigu wuxuu ogyahay salawatulli wasalamu aleh mucaad inuusan fahm xun ka qaadanayninoo uusan isku halaynaynin yani bishaarada iyo kelimatu tawxiidka inuusan isku halaynaynin dadaali doono saa daraaddeed buu nabigu uu gooniyeelay salawatulli wasalamu aleyh marka way banaan tahay culumta qaarkood in dadka qaarkii lagu gooni waa wax banaan alxaadiyatu alcishruun ta kow iyo labaatanaadii masalada kow iyo labaatan waxa weeye ee aan duruustan soo marnay laga faa'idaysanayo tawaaducuhu nabiga tawaaduciisa salawatullahi wasalamu caleyh lirukuubi lximaari maxaa yeelay fuuliduu dameerka fuulay daraaddeed maca alirdaafi iyo weliba fangelin calayhi uu dameerkii fangeliyey dameerka dushiisii weliba fangelin ku sameeyey yacni laba arrimood tawaadac waxaa la yidhahdaa inuu ruuxu isliido oo qabka iyo islaweynanka iyo kibirka uu meel iska dhigo tawaaducaas waxaa nebiga laga qaadanayaa ficilkaa uu sameeyey marka koowaad dabeer buu fulay madaxda waaweyn ee isagoo kaleeta ana laguma yaqaano inay dabeeraha fuulaan fardaha iyo waxyaalahaas waagii hore lagu faani jiray bay fuuli jireen laakiin dabeertu ceebbayaji isagu maya waxaasi agtiisa ma yaalin talabaad ee siiba muujinaysa waxaa ka mid a ah, gadaasha dambuu ka saaray mucaad madaxdana waxaa lagu yaqaanaaye ragga kibiraniyiinta iyo muluugta baabuurka uu saaran yahay inaan gadaashiisa ruux lasoo saarin saas wey baabuurka allahuma xaaskiisa iyo caruurtiisa ma aqaano laakiin ruux raciyada kamida soo fuuli maayo isagiyo darawalkiisa uray saasoo kaleeta wey marka fangelintu nabigu fangeliyey iyo dameerta uu saaran yahay labadu waxay kutusaysaa nabiga tawaaduciisa salawatullhi wasalaamu aleyh iyo inuusan isla weynan iyo qab wax la yidhahdo uusan ku jirin nabigeena salawatulhi waslamu aleyh ayib athaaniyatu walcishruun talabiya tobnaadi waxa wey jawaazu lirdaad faygelintu inay banaan tahay cala daabati shayga uu ruuxu saaran yahay iyo neefka xoolaha uu saaran yahay inuu cid kale gadaal ka saari karo inay bannaan tahay bay kutus hal shardi baa loo dhigaayo waa inaysan neefka udhiibsanaynin hadduu neefka ku rafaadayo ama dabeer ha ahaada ama baris ha ahaado ama giil ha ahaadee hadduu ku rafaadahayo oo dhib uu u geysanayo ma banaana leanna mashaqada xoolaha in la dhibaayay oo wax ayaga tankooda dhaafsan la saamaraayo waa shay aan banaanayn haddiise laakiin uu qaadi karo waa banaantahay waa la saari karaa athaalikatu walcishruuna saddex iyo labaatanaad waxa weye fadiyatu mucaadi ibnu jabal mucaad ibnu jabal fadligiisa fadli dheeraada ayaa xadiid kusugana uu leeyahy maxaa yeeley nebigu cilmigaas ugu gool yeelay talabaadna dabeertu saarnaabuu gadaal ka soo saaro wuu soo dhaweystay fadli dheeraada uu leeyahay bay kutusi macnaha alraabicatu walcishruuna midda afar iyo labaatanaadi waxa weeye cidamu shani hadihi lmas'ala mas'aladaasi weynankeeda mas'aladaa arinkeeda iyo sidii uu u wenyahay waa tawxiidkii waayo tawxiidka iyo weynankiisana way kutusiyo nebigu sal alay wasalam mucaad buu weydiiyey haddana wuu u sharxay wuu u caddeeyey taasay kutusaysaa macnaha inay arrin weyn tahay oysan sahlanayn ayay kutusaysaa hada wabilahi tawfiiq wsala allahuma waslama calaa nabiyina maxamed wala alihi wasaxbi wasalam walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh